habeenkii bilowdaa calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartiina dhegaysanaysaa meel kasta aad joogtaan iyo siduu idin soo gaaraya maqalkeenna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kale ismaqal haboon saaxiibayaal waa khamiis bisha febraarina waa lix iyo sanadka labada kun barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad dhegeysataan marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa khamiis waxaa kusoo qaadan doonaa muddaduu barnaamijka hawada ku jiro manchester city oo muddo dheer kadib arsenaal kala wareegtay hogaanka horyaalka brimer leaga kulankaas iyo waxyaabihii laga diiwaan geliyay ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo maqli doontaan michael arteta oo ka hadlay sababtii ka dambeysay guuldaradii kooxdiisa kasoo gaartay manchester city isagoo qaladaadka dusha ka saaray wiilashiisa waxaa kaloo idiin haynaa kooxda chelsia iyo ciyaaryahanadeeda cusub oo guuldaro xanuun badan kala soo kulmay naadiga buushii dortmund tartanka champions leaga sheekooyinka kale aan idiin heyno waxaa qayb ka ah real madrid oo kusoo laabatay wadada guulaha kadib markii ay garaacday kooxda elja iyagoo soo yareeyay farqiga goolasha farqiga dhibcaha ee kaga horeyso naadiga barcelona sidoo kale waxaan idiin heynaa erlin halan wuxuu bareejeeyey rikoor uu horey u dhigay aguero waxaan idiin soo gudbin doonaa rikoorkaasi waxa uu yahay barnaamijka ayd kaga bogan doontaan waxaa kaloo idin haynaa hordhaca kulamada yurub liiga oo caawa la ciyaaraya barcelona iyo manchester united ayaa ishaya oo caawa manchester waxay martuu tahay kooxda barcelona kulankana kamnow ayuu ka dhici doonaa kulankaasi iyo waxyaabaha laga leeyahay ayaad barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doonaa qeybaha dambe ee barnaamijkana saaxiibada ayaa nagala qayb qaadanaya qadka taleefonka ayaa idiin furi doonaa adinkoo fikirkiina ka dhiiban doona kulamadii xalay ee brimer leaga iyo tartanka champions leaga iyo real madrid oo usoo dhawaatay barcelona iyo caawa kulanka udhexeynaya waa kooxaha manchester united iyo barcelona intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaa idin socodsiin doona anigoo ahluul maxamuud aadan tabini diyaarinba mar kalena kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka a n n Show Key. saaxiibayaal qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha ayaan u gudagalaynaaye haddii aan ku hormarno kulankii xalay ka dhacay horyaalka laliigaha ee dalka sbein reaal madrid ayaa xalay ciyaartay horyaalka laliigaha markii ugu horeysay tan iyo markii ay kusoo guuleysatay koobka kooxaha adduunka kooxda real madrid ayaana guul weyn ka gaartay naadiga elja kulan ka tirsanaa horyaalka laliigaha kulankan ayaana waxa uu ka dhacay garoonka santiago barnabeo oo ay ku ciyaarto naadiga los blancos real madrid ayaa si dardar leh kusoo bilaabatay ciyaartani waxayna u muuqatay koox raadineysa goolal iyadoo niyada ku haysay guuldaradii u dambeysay kasoo gaarta horyaalka laliigaha kooxda maloorco real madrid waxay xalay ciyaarta soo gashay iyadoo ay ka go-an tahayba inay badiso islamarkaana goolal dhowrah ay dhex dhigto shabaqa kooxda kasoo horjeeday bilowgii ciyaarta daqiiqadii sideedaad real madrid ayaa waxay dhalisay goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey marco asensio kaasoo ciyaarta ka dhigay hal goolii eber hogaankana durbadii u dhiibay kooxdiisa los blancos real madrid ayaana mar kale daqiiqadii soddoniyo koowaad goolkii labaad ee ciyaarta la imaaday karim benzema ayaana penalti dhaliyay kaasoo hogaanka u dhiibay kooxdiisa ciyaartana ka dhigay laba goolii eber xilli ay kooxda elgah ay maaragtay aada ugu dhibaatootay inay gaarto shabaqa kooxda kasoo horjeeda ee reaal madrid islamarkaana ama ay difaacata shabaqeeda labadaba umaysan suurogelin intaas kumaysan joogsan real madrid ayaa gabagabadii qaybta hore ee ciyaartaba daqiiqadii afartan iyo shanaad karim benzema ayaa mar kale shabaqa soo taabtay isagoo dhaliyey rigooro loo dhiibay ciyaarta ayaana qaybtii hore waxa ay kusoo dhamaatay saddex gool iyo eber oo ay real madrid ku hogaaminaysay qaybtii horeba ciyaarta markii laysku soo laabtay qaybteedii labaad real madrid ayaana horey usii wadatay bandhigeedii wacnaa iyo qaab ciyaareedkeedii iyadoo xakameysay naadiga elge gabagabadii ciyaarta daqiiqadii siddeetanaad real madrid ayaa mar kale shabaqa gaartay iyadoo goolkeedii afraad liimaatay waxaana dhaliyay qadka xidiga qadka dhexe ee aad ku khatarta badan ee luka madrid kaasoo ciyaarta ka dhigay afar gool iyo eber real madrid ayaana sidaasi kusii dheereysatay hogaanka ciyaarta ugu dambeyntii kulankii u dhexeeyay real madrid iyo elja ayaa sidaasi kusoo dhammaaday afar gool iyo eber real madrid guushan muhiim ayay u ahayd iyadoo haatanba soo yareysay farqiga dhibcaha ee kooxda baarka kasii horeyso barcelona ayaa waxay ku jirtaa kaalinta koowaad ee horyaalkaasi la laliigaha iyadoo kooxda baarka bandhigeeda uu aada u sareeyey real madrid ayaana xalay kusoo laabatay wadada guulaha barcelona haatan real madrid waxay ka koreysaa sideed dhibcood oo kaliya real madrid ayaana haatan kaalinta labaad ee hogaanka premier leaga ku jirta afartan iyo sideed dhibcood ayaana xalay la imaadaa madax ay keensatay real madrid ayaana guushaana xalay waxay ahayd mid ay qasab ku tahay islamarkaana ay ka gooneed inay gaarto guusha noocaana iyadoo xalay si aad u wanaagsan ula ciyaartay naadiga elja islamarkaana dib ugu soo laabatay wadada guulaha real madrid ayaana haatan waxaa laleeyahay haba dib ayay usoo noolaatay kulankii u dambeeyey ee real madrid hogaanka ee ciyaarto kulanka ka tirsanaa brimer waa la liigaha wuxuu ahaa kulankii real maloorka la ciyaartay kaasna waa laga badiyay real madrid balse haatan dib ayay ugu soo laabatay wadada guulaha iyadoo ka badisay kooxda kasoo horjeeda xalay ee elja real madrid ayaana haatan kaliya sideed dibcood waxay u jirtaa hogaanka kooxda baarka ayaana hogaanka ku fadhisa real madrid waxaa leeyahay waa ay soo qaban kartaa barcelona islamarkaana awood ayuu leedaha laleeyahayba in ay hogaanka kala wareegto markale barcelona barnaamijka ciyaaraha ayaad dhageysanaysaan saaxiibayaal qaba horena waan isla maraynaa tahay saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qaybaha ka hadsan barnaamijka ayaan markaana u gudagelaynaye haddii aan eegno kulankii xiisaha badnaa ee xalay ka dhacay horyaalka brimer leaga kooxda manchester city ayaa dib waxay ugu soo laabatay hogaanka horyaalka brimer leaga kadib muddo dheer ee arsenal iska haysatay hogaankaasi kulankan arsenal iyo city udhexeeya ayaa qaybtii hore ee kulanka waxa uu kusoo dhammaadayba barbardhac min hal gooli hal ah manchester city ayaana waxay la hormartayba goolka koowaad ee ciyaarta city ayaa kulankan waxay kusoo gashay dardar xoogan iyadoo arsenaalna ee xalay si wacan kulankan u ciyaartay isla markaana ay kubadda ka haysatay kooxda manchester city arsenaal ayaase awoodi weysay inay ilaashato shabaqeeda amaba ay shabaqa manchester city ee goolal badan gaarsiiso arsenal ayaa xalay kulankan hal gool ka dhalisay xidiga la yiraahdo timiyasu ayaa qalad uu galay goolka koowaadba waxaa dhaliyay dibroon daqiiqadii afarlabaatanaad city ayaana hogaanka ciyaarta kula hormartay intaas waxaa ka dambeeyey arsenaal aad ayay u dadaashay iyadoo taageerayaasha kooxda arsenaal ee xalay aad u taageerayeen xidigahooda garoonka ku jira balse waxba maysan ka bedelin taageeradii ay ka heleen taageerayaashooda kulanka ayaa labada dhinac waxay ahaayeen kulan ay aad ugu fiicneyd kooxda arsenal balse ugu dambeyntii saddexda dhibcood waa laga qaatay oo shabaqeeda way ilaashaweysay qaybtii labaad ciyaarta marka laisku soo laabtay ayaa waxaa la leeyahay qalad oo rigooro ah laga galay kooxda city ay galeen iyadoo city ay ku doodayba inay rigooro leeyihiin kadib markii la fiiriyey aaladda faarkana manchester city waa maaragtay waa laga diidayba wax inay leedahay goolkulaad ama penalty qaladaad badan ayaa xalay sameeyeen kooxda arsenaal iyadoo qaladaadkaasi goolo loogu turjimay xidigaha kale ah kifin dibruun iyo sidoo kale xidig la yiraahdo halan ayaana xalay qeyb ka ahaa xidigihii ka dhaliyay goolasha kooxda kubadda cagta arsenal eh, xidiga la yiraahdo grilish ayaa daqiiqadii toddobaataniyo labaad goolka labaad ka dhaliyay arsenal iyadoo xidiga kale ee lagu magacaabo helen daqiiqadii sideetiyo labaadna uu rajada eh, kooxda arsenal gebi ahaanba uu quusiyey iyadoo manchester city ay arsenal kaga badisay saddex gool iyo hal goolka qura eh, kooxda arsenal waxaa u dhaliyay xidiga la yiraahdo bukayo saka xidigaas oo daqiiqadii afartan iyo ee qaybta hore ciyaarta rigoore loo dhiibay kooxda ay heshay isaga farta laga saaray islamarkaana uu gool u bedelay ugu dambeyntiina ciyaartii u dhexaysay manchester city iyo arsenaal ayaa waxay kusoo dhammaatay saddex gool iyo hal oo ay ku badisay manchester city iyadoo weliba joogta garoonka arsenal xalay arsenaal gurigeeda loogu imaaday islamarkaana saddexda dhibcood ayaa laga qaatay dhibcahan amaba goolashan ayaa waxay ku imaadeen laleeyahay qaladaad ay sameeyeen xidigaha arsenaal arsenaal ayaana xalay waxay aada u tegaysayba thomas barte xidigooda qadka dhexe arsenal ayaa haatan hogaanka premier leaga gadaal looga soo dhigay city ayaana hogaanka waqti xaadirkaana ku jirta arsenal iyo manchester city haatan waa isku dhibco oo min koob konton dhibic ayay haystaan balse farqiga goolasha ayaa arsenal looga horeeyaa manchester city ayaana haatan hogaanka waxay ku heysaaba farqiga goolasha kooxda arsenaal haatan waxaa leeyahay kulan ayaa maaragta u baaqi ah iyadoo kulankaasi haddii ay badiso cityne kan soo socdo ee badan weydo amaba koftaba dib ayay ugu soo laaban kartaa hogaankeeda kooxda arsenal arsenaal saddexda kulanoo soo aadan waxay la kala ciyaari doontaa kooxaha astonvilla oo ay la ciyaari doonto sideedii tobanka bishan sidoo kale waxay la ciyaareysaa kulanka xiga lester city shaniyo labaatanka bishan februayo ayay ciyaari doontaa iyadoo kulanka xiga saddexaadna la ciyaari doonto naadiga everton kowda maarso waa bisha soo aadane kulamada soo socda kooxda ugu weyn ee la ciyaari doonto arsenal ayaa waxay noqon doontaan kooxda liverpool oo ay la ciyaari doonto sideeda bisha abriil hogaankan amaba horyaalka premier leaga la joogo kooxaha yaryar xitaa waa kooxo aada u dhib badan islamarkaana mararka qaarkoodba lagu dhibtoodo in dhibca laga qaato arsenaal iyo manchester city mar kale ayay is arki doonaan inta lagu jiro horyaalka brimer leaga xagaagaani iyagoo lix iyo labaatanka bisha abriil wada ciyaari doona kulan ka tirsan horyaalka brimer leaga lix iyo labaatanka bisha abriil marka la gaaro marka xalay kooxda arsenaal kaalinta labaad ayaa dib loogu soo dhigay iyadoo hogaankana ay la wareegto Manchester City saaxiibayaal haddii aan markaani eegno kadib markii xalay uu erlin halen uu gool dhaliyey ciyaaraha horyaalka brimer leaga halen ayaa haatan waxa uu sii dheeraystayba gooldhalintiisa horyaalka brimer leaga isagoo haatan aan waxba xidigaani laleeyahay baan laga qaban karin oo goolashiisa marba marka ka dambeysa kulan kastoo ciyaarayaba ay garansiya tahay inta ugu badan inuu xidigaani gool dhalinayo erlin halen ayaa haatan horyaalka brimer leaga gooldhalintiisa hogaaminaya tan iyo markii uu horyaalkani kusoo biiray halen haatan waxauu haystaa lix iyo labaatan gool xidiga kusoo xiga waa xidig u ciyaara kooxda tottenham ee harri keen toddobiyo toban gool ayuu isna soo marayaa uumaba usoo dhababa halen ayaa haatan waxaa la wada qiray inuu yahay xidiga xagaagani ku guuleysan doona gooldalinta horyaalka brimer leaga haddii aysan xidigani waxba qabsan doonin kaalinta saddexaad ama xidiga saddexaad ee ugu goolasha badan horyaalka brimer leaga waa xidiga lagu magacaabo eventone waxuuna haystaa afariyo toban dhibcood isla xidiga kale oo kusoo xigay amaba kaalinta afaraad ku jira gooldalinta horyaalka brimer leaga waa marcos rushford manchester united oo u ciyaara labayo gool ayuuna haatan soo maraya marka halan ayaa waxa uu yahay xidiga ugu goolasha badan horyaalkaasi brimer liiga ee dalka ingiriiska saaxiibayaal goordhow qadadka taleefanka ayaan idin furi doonaa idinkoo idinaga soo wici doona todoba todoba furaha eber todobaatan waxaad naga soo wici kartaan nambarka furihiisa ka bilaabanayo todoba todoba eber waxaana fikirkiina ka dhiiban doontaa kulamadii jambiyoonka xalay laga ciyaaray chelsea guuldaradii kala soo gulantay brushia doortamood sidoo kale real madrid oo xalay badisay una dhawaatay kooxda baarka iyo manchester city oo hogaanka brimer leaga dib ugu soo laabatay goordhow saaxiibada ayaan qadka taleefoonka u furi doonaa fikirkooda ayayna ka dhiiban doonaan balse markaan waxaan eegi doonaa kulamadii champions leaga kulan aada u xiiso badnaa ayaa xalay laga ciyaaray champions leaga kooxda kubadda cagta jelsia iyo brushia dortmod ayaana wada ciyaaray jelsia ayaana xalay waxay booqatay brushia dortmod ayay garoonkeeda kula soo ciyaartay halkaasna jelsia xalay waxaa looga soo diray guuldaro xanuun badneed iyadoo hal gool iyo ay ku badisay brushia dortmod jelse ayaa kulankan si wacan u ciyaartay iyadoo qaab ciyaareed wanaagsan uu ka muuqday goolal dhowra iskudayo ay sameeyeen ay ku guuleysan waayeen inay gaaraan shabaqa kooxda buruushiyadootamod burushi ayaana sidoo kale xalay bandhig wanaagsan soo bandhigtay iyadoo ugu dambeyntii gool imaaday daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ee ciyaarta ee xalay ku badisay buruushiya dortmund chelseana xalay kulankii lugta koowaad ee tartanka wareega champions leaga waa laga badiyey lugta labaad ee kulankaani ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka ee ku ciyaarto kooxda chelsea ee stanford bridge iyadoo chelsea laleeyahay raja ayay leedahay kulankaasi maadaama gurigeeda la joogo hal gool kaliyana yahayba waxa laga dheliyay fursad ayay u haysataa laleeyahay inay kusoo laabato amaba kasoo laabato guuldaradaasi saaxiibada ayaa ina soo wici doona haatan wixii ka dambeeya waxaad naga soo wici kartaan toddoba toddoba furaha eber toban fikirkiina ayaanad ka dhiiban kartaan kulamada champions leaga brimer leaga iyo weliba laliigaha caawana waxaa jira kulan weyn ay ciyaari doonaan kooxaha barcelona iyo manchester united kulankaas oo ka tirsan yurub liiga dhageystaha ugu horeeya haddii aan soo dhaweeyo soo dhawow dhageyste magaca iyo meesha naga soo wacayso waayahay fikirkaaga ka dhiibo in xalay oo dayabadii maanta diyaaro maadaama ay taageero united laakiin in badan oo waa dayabadii waa united aa taageer u tahay ah. marka xalay waxaa rabtay in laga badiyo arsenal aan dhahay city ah. waaya balse kumay suuro gelin ah. labada way ku way kaa horeeyaan maxaa ku kala jeceshahay hadda i horeyaan inay hogaanka horyaan qaadaa diidaan oo maadaamay manchester kula tahay waayahay jambiyoonka maxaa ka leedahay isagana jambiyoonka in dad ah, ah. in laga badiyo marka xalay jalsiya waaba rabti ah. waayahay horyaalka laliigaha real madrid xalay afar goolo ku badisay waxayna soo yareysay amaba usoo dhawaatayba kooxda barcelona dhibcaha ka sareysan waa ay soo gaabisay sababta in oo soo dhawaano wayna dhiirigelin nabtaa sababtoo sidee dibcodaad nagu koreysa sidee dibcod saddex kun ee laga badiy oo aanaga badino taasaan kusoo qaban karnaa intaasaa idinka badan waayahay aada umahadsan tahay sida quruxda badan aad uga qeyb qaadatay barnaamijka ciyaaraha k n n weli saaxiibayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ciyaaraha k n n qeybaha dhegeystayaasha ayaan isla maraynaa soo dhawow dhageysta magacii meeshaa naga soo waceed haye kooxda taageertaa haye liverpoolaa taageertaa liverpool haddii isla waa isla gaari doonaa weli maysan dheelin xalay kulamadii la ciyaaray champions league chelsea maxaa ka leedahay

waaya laakiin xalay taageerayaasha barcelona real madrid waa ay ka naxsatay oo afar gool ayay ku badisay waayahay toddobaadka soo socda kooxdaada liverpool real madrid ee la ciyaari doontaa champions leaga real madrid martiya usoo noqon doontaa maxaa ka leedahay waayahay waan garanay waayahay aada ayuu yahay saaxiibkaasi nagala qeyb qaatay barnaamijkeena ciyaaraha qeybihiisii dambena waan usii dhawaaneynaa real madrid kooxda liverpool toddobaadka soo socda waxay wada ciyaari doonaan champions league wareega lix iyo tobanka lugtiisa koowaad real madrid madridna waxay usoo martin doontaa liverpool kooxda liverpool real madrid markay maqasho inta badan wax fiican sooma xasuusato oo inta badan reaal madrid kooxda liverpool sanadihii u dambeeyay jambiyon kusoo kulmeen taariikho lamilaawaana ayay u dhigtaan leeyahay saaxiibka xeesoo waana ku maqalnaa aaladaa naga dhegaysanaysid iska fogey waayahay saaxiibkaasi waxaa moodaa inaynaan ismaqli karin saaxiibayaal markaad qadka taleefanka soo gashaan iska fogeeya aaladaha aad naga dhegaysanaysaan saaxiibka xiga soo dhawow dhegaysta

haddana qalabka igu horeeyey oo guriga horyaalka lagu jibin asma walaa taageeraad afta maanta hadal uma yeelaa saamasaalo waay premier leaga adiga kooxdee ka taageertaa horyaalka premier leaga chelsea oo xalay laga bediyey iyadana kulankii champions league

dadka saaxibada agtooda rasuulka la marxay khayraankeediga ah ilmkii dumar ee kheyray qabaanaysan dhahanay baatimaan horyaalka isteen codtay daaminaysa wasuuji labsadaan horyaalkaas subca taagiraan baatimaan hadaana sanadka anaga askaray haya xalay real madrid waada cabsi geliso ma oo farqigii dhibcaha kaga horeyseen ewel koob iyo toban oo ku heysan haatanse sideed dhibcood ayay iskantay waa sideed dhibcood wax kaa leenaha dabcan iyadoo kulmada kubad la ciyaaro inaa sideed xubnood hoggaan hore laga haayo oo dhowr iyo labaatan kun waxay iska dhimanyihiin inaa xilligan gaasdoor sideed baa kudan soo gaadinaysa xeelad aad u qurux badan ku jirto laanasina aniga sanadkan inay barcelona waxaan sanahay inay horyaalka liiga iyo weliba yurub liiga caawa hadisa maanta ciyaarayso inay si gaxo maalimuu saasi waansii gaanbeer oo soo dhexoodahay hadda kudib koobkii naxariisay habeen mm-hmm. wacan oo wanaagsan ayaanu ku leenahay waadna ku mahadsan tahay sida wacan eed kaga qayb qaadatay barnaamijka ciyaaraha k n n qaybihiisii dambe ayaan kusii siqeynaa saaxiibayaal saaxiibada ayaana fursadooda sii siin doonaa iyadoo caawa kooxaha barcelona iyo weliba manchester united kulan aad u xiiso badan ciyaari doonaan tartanka yurubliga barcelona ayaana caawa waxay martigelinaysaaba kooxda manchester united oo ay wada ciyaarayaan kulan ka tirsan lugta koowaad ee wareega lixyo tobanka tartanka yurubliigaha kooxda baarka iyo sidoo kale manchester united ayaana waxay hore isku arkeen saddex mar tartamada oo dhan iyadoo lix ka mid ah kulamadaasina ee barcelona badisay saddex kalena manchester united badisay afar kulanna barbaro ayay galeen barcelona ayaana waxay badisay mid kastoo ka mid ah afartii kulan ee la soo dhaafay iyadoo manchester unitedna ay badisay mid kasta oo ka mid ahaa shantii kulan oo u dambeysay oo ay ciyaartay kooxda baarka ayaana waxaa laga badiyey shan ka mida ah koob iyo tobankii kulan ee ciyaartay dhammaan tartamada yurub sidoo kale ee ku ciyaartayba garoonkeeda kamnu laba mar guul ayay gaartay afar kalena barbaro ayay gashay kulankan udhexeeya kooxaha barcelona waa kooxaha barcelona iyo manchester united ee yurub yurubleaga waxa uu soo geli doonaa caawa saacada markay tahay laba saac iyo afartan shan daqiiqo ama caawa saddex saac oo ruug dhiman dhageystaha xiga ayaa fursadiisa siinaya soo dhawow saaxiib magacii meesha naga soo wacayso ah, haa ah, waynu ku maqalnaa soo dhawow haye magacii meeshaa naga soo waceedo iyo kooxdaa taageerto eh? waayahay saaxiibkaasi aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystaha xiga ee qadka ku jira ayaan fursadiisa siin doonaaye manchester united ayaana haatan waxay ku sugan tahayba dalkaasi sbain iyadoo caada kamnu kulan weyn oo xiiso badan la ciyaari doonto barcelona labada kooxoodba marka loo fiiriyo horyaaladooda brimer leaga liigahaba labadaba qaab wanaagsan ayay haatan ku jiraan oo bandhig wacan ayay ku jiraan barcelona kaalinta koowaad ee kaga jirtaa horyaalkeeda laliigaha ee dalka sbein iyadoo sideed dhibcood kaga horeysa kooxda kusoo xigto ee real madrid bandhig aad u wanaagsan ayayna barcelona haatan ku sugan tahay iyadoo manchester united-na ee horyaalkeeda premier leaga ee kaalinta saddexaad kaga jirta afartan iyo dhibcood ayayna leedahay oo manchester kaalinta saddexaad ay ku jirtaa sida horyaalkan dib laiskugu soo laabtana bandhigeeda aad ayuu wanaagsan yahay kooxda manchester united caawase tijaabo adag ayay wada mari doonaan iyada iyo barcelona waa tahay saaxiibayaal guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha k n n bay u mahadsan yihiin saaxiibada nagala qayb qaatay kuwa fursaddeeda ay ka dhamaateen iyaguna waa ay mahadsan yihiin tan iyo intaan dib u kulmi doono barnaamijkan laceyn waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nooli kulanti